صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب العالمين وجزاك الله بفضلك يا لطيف ربي وصل وتواصل على كريم الحكاية الحادثة خمسون عن سري السقطي حقيس حالك وري سيدنا سري السقطي حقيس حالك وري رضي الله تعالى عنه قال وعسر بينما نحن نصير في بعض بلاد الشام sham baldaanyaheedi qaar kamid e anigoo kusocoheyno id qaala waaxidu minaa qof ownaf naga mida wahaas dhahay haahunaa caabidun meehaan nin ilaa ilaahay caabudayaa ku jiraa oo caabid ah famiiluu binaa ilay noo leexiya lacalahu lacala allaha yusakiruhu arjia as dhahay ina ilaahay noo sakiro yukalimuna aslawara mahaan familnaa ilay waa waa usoo leexan fawajadnaahu yabki waxaa helna usoo ohayo qulnaa lahu waxaa u dhahnay maa yubkiika lcaabida maxaa ninka caabidka oysiyaa faqaala waxaas dhahay maa liilaabki maxaan oy waaye qad tawacarat dariik jidkii marideedi waa adkaaday jid la mari karin asnaqda yani meel buurbuura iyo waxyaalahaas oo lu soco karin asnaqday oo in la maro ku adag tahay waqala saalikuna fiiha dadkii oo qaadayen jidkaas waa yaraadeen wahujrat alacmaalu acmaashiina waa laga tagay waqalalaagibuna fiiha dadkii jidkaasi oo rabeena waa yaraadeen acmaasha dadkii rabeena waa yaraadeen acmaal saalix inayla imaan dadkii rabeen waa yaraadeen waqala alxaqu xaqiina waa yaraaday wadarasa hada alamr amarka oo tasawufka ane waa tirtirmay falaa araa ma ujeedaas dhaya amakaan ilaa waxale ujira fi lisani kuli badal nin kasta oo camalka dhanka tagay isaankiis oo yaddaku bilxikmati xikmaka ku waramaayo wafaariq lcamal acmaalkana e, ka tagaayo misaankiisna ujeedaas dhaya ariiqada tasawufka dad waxaa la aheena kawaramooyaan tasawufka hadii iftarasha ruksata oo oo yani gobolka dhigtay ruksada shayka usahla laqaataa ladhaano shay ruksa shay shay la fududaya sharciga ku fudud watamahadanta ta'wiila aas gobolka dhigtay oo kale ta'wiil waatalla waxaas cila ka yeesh bisala lilcaasina dadka caasiyeen sinbiraxyadoodii uma saaxa sayxatan asfayli waqaala waxaas dhahay kayfa sakanad say waxaasi shay quluubuhum quluubtoodi ilaa rawxi dunyaa dunyada raaxdeysay uu xasishay waqadcad ay uu goodi an rawxi malakuuti samaa sama samaawaadka malakuutkeedii raaxadiisii ay ka go'day ay uu shay uu goodi waa yaawe uma jacala waxaas gudgal yaqul asle waaqama min fitnati lculamaa culamada fitnadoodan la murgooha waa karbaa waxaa la kurboohaa min xeyrati adilla dadka oo jidka tusaayaan wareerka ay wareersan yihiin wajaala jawlatan oo wareeg sashaas wareegsaday uma qaala waxaa sida ina alabraaru min alculamaa aawe culumada isusuu bal aina alakhyaaru min azuwa aina alabraar abraarti intay ka joogaan min alculamaa culumada xaggooda intay ka joogaan aina alakhyaaru min azuhaad akhyaarti zuhaad amase abraarta oo culamada eh صxaabi asla ayn akhyaar min azuhaad akhyaartane oo zuhaadka kamid ahaayeen aawi tuma bakaa waa ooyey waqaal iska isku jawaabay shakalahum wallahi waxaa shugliyaas dhahay ulu lcamal cadad jawaabta inay soo celiyaan amalka yara duu dheeraashadiisaa shugliyay oo adduunyada oo ulubtoodna isiiyeen wacan dikri ljanati wannaari waaa waxaa ka shugli aaka aska shugliyay an dikri ljanati inay xusaan xasuustaan inaatana waa ka shugliye tuul amal a shugliye amal iyo rajul dheeraashadiisi watawaab waliqaab xageedi hawaab inan jiro iqaab inan jiro tuul xisaab inan jiro aasdan aska shugliye tuul amal rajul dheeraasho a shugliyey uma qaala waasa astagfir allaha waxaan ilaahay ka dambi dei min shahwati lkalaam kalaamka shahwadiisii shahwat lkalaam shahwada kalaamka n guriga keligiisa shahwa ma galo asla kusoyaad adag naftigiisi shahwa galaa nafsadaadi marmar waran isleeyaysaa jira marka taatas ka wadaa bashar bin alxaaris hadda hadal oosdhaay kasoo qaati waxaas leeha idaa acjabaka alkalaamu hadii hadalka kuyaab geliyo fasmut aamus hadii nafsadaadi hadal camal istiraa ka aamusasta waidaa acjabaka sumtu hadii aamusnaanta ku cajab jiliyane oo kula ficnaato khilaaf nufsada fatakalam waran saasayt dad kalena waxay dhaheen oo suufiyada kamid a mitlu lisaan mitla subc waay lisaanka sidii dugaag camal waayo in lam tuufiqu hadii si fiican u xerin lisaanka oo hadalka iska joojin cadda caleyka oo kuusoo xadgudbaa dugaag hadii meel ku deesid oo ku adas asku cunaa lisaankana taasoo kale waa dugaagka camal waaye haddana wa su-ila abulxabs abu xabs yaa la weydiiyey waxaa dhaha ayu lxaalayni bilweliyi afdalo ninka weliga lamada xaal shay u fadli badan asumtu aw inut saa la weydiya abu xabs la weydiya inaas aamuso mas inaas dhawaaq waal waas dhahay law calima naaطiku adis ogaalahay ka dhawaaqaayo maa aafatu nudfi nudfiga aafadiisa wiisyahay lasamada waa aamusilaa in istadaca adis awoodi karo cumra nuux nuux halii cumri lasiiyo alaasla las aamusilaayo walaw calima saamit haddana maa aafatu sumti adis ogaalahay ninka aamusnaaha aamusna aamusaayo subtiga aafada asleeyahay lasa'al allaha tacaala ilahay waxaa su-aali lahay ala ifeey cumri nuux nuux hadii alsi lamajibaarkiis ilaa alsi oo cumri hataa yandiqa ilaa ilaa asxalaadna as wara male hataa yandiqa saas saasa aafat sult idan idan aafay leedahay waqiila waxaa lahay sumt lcawaam bialsinatihim cawaamtu waxay ka aamusaan lisaankoodi وsumt lcaarifiina bqulubihim oo caarifiinta qulubtooday ka aamusaayo wasumta muxibiinana dadka oo ilaahoodi jecel nabiga jecelna min khawaadiri asraarihim asraartooda khaadirkiisi ay ka aamusaayaan alfudeyl bin cayaadna waxaas dhahay man cadda kalaamuhu min camalihi hadii niki kutiriyo hadalka ashadlaayo camalkiis oo camalkiis suubihaayo niki kutiriyo qala kalaamuhu hadalkiis waayaraaa ilaa fi mayaanihi wiii us wax utaraayo mayne oo oo faaida ule mayne hadda nikaaneti hadalaan eh, aamusna hadalka dhibaatadaas leeyahay waxaan hooyar u dheeraadi manaa munaasabada oo aska istigfaarsadankashaa hadii hadal as hadli shalaahoya waa ka istigfaarsoya markaasas dhahay tanaxow cani iga dheeraada ojalaynaa yabki waxaa un usoo ohaayo wakad mulinaa anigoo nagala buuxiyey minhu haggiisa haman murug wahaman isku macno le radi allahu tacaala canhu waanshada bacduhum bacdigoodi way inshaadeen wacaslaayo wagayru takiyin koo ilaahay ka cabsadeen a ya'muru nnaasa bituqaa dadka as amraa ina ilaahay ka cabsadaan as amraa usni taki ma aha wagayru takiyin koo ilaahay ka cabsadeen oo ya'muru naasa dadka amraayo bituqaa ilaahay kacabsadaa amraayo waxawaaye ninkaas tabiib waaye nin oo tabiib e waaye oo yudaawi naasa dadka daawiya wahuwa caliilun usoo jira taasi camal waa dhahay waqultu fi hada lmacnaa anin waxaan ku dhahayaa dhahay sheekha oo kitaabkas ani fi fi dami nafsi macnahaan anoo nafsadayda ee raari waxaan ku dhahay macnahaan waxaas dhahay bicilmin laa biacmaalin waqawlin bilaa ficlin waladbin latidaarin bicilmin asdaay cilmi oo laa bicamaalin camal wadanin isaga nafsadiisa saska wadaa waqoolin waasdhaay ani waaan waxaan aan ku hadlaay qool oo bilaa ficlin ficil wadanin geerkii waa waanihaa laakin anima waansamaa waladbin waaye dad khayr loowa o lantidaabin adin adi lagu on od wacdoomeynin oo waid aqbaleynin intidaab marka waxaa is dhahayaa adiga aniga waxaa ahay asdahooya amuru nin amar badan amuru nin amar badan gayru facaalin oo oo wax sameeyeynin wanaahin aan ahay as dhahay oo wax reewaaya aan ahay aniga waa amra dadka as dhahay anigin isku daaya waxin amri haddana wanaahin aan aayaas dhahay ko waxday waayo facuulun oo lilmanaahi wixii reebi oo su suubis badan burtikaabin oo macsi korosho usaaxib eh waqultu eedan waxaan aayaas dhahay ilaahi lain lam tacfu ilaahi ya adi adiga icafinin falweylu kulluhu hilaag dhan waxaa iskale licabdin a iskale oo musiin dambi xumaan falay fii dalaalin baadi usaaib o baadilin usaaib eh tacalama cilman cilmigaas bartay astaay oo laysa fiihi bicaalimin alaag usugnaaday cabdigaasoo tacalama cilman oo laysa fiihi bicaamin usina ku camal faleyni wakam qaala min qawlin meeq hadal asdhahay asdhahay walaysa bifaclin asayga sameynin Eh, si ilaahay qolkiisa waxiidaa kuimid dadka oo waxay kuqulaya iga sameyn oona sameyn eh, lima taquluna maa laa tafcaluna kabura maktan cind allahi an taqulu maa laa tafcaluna absub hataa dulculaa adal isku dhahaya jira taqulu bidahirin qawl lmudakir daahirka nin waani hay hadalkiisa dadku warameeya watafcalu ficl shayطan mumakir shaydaankii oo maga magarka dhagarka badnaayo a ah, aad ah, sameyneysaa ficilkiisas dhahay kaanaka yawma bacthi lkhalqi munkir waxaad lasoo tahay saad ad kusocotid inaa khalqiga ah, qubuurta laga soo bixi hayo yawma alqiyaama ilgaado adoo inkiraay camalaad kulasoo tahay kaanaka yawma bacthi lkhalqi munkir meelna waxaa e, e, e, iskudaa gadawtu gadawtu bimuucidaati miya saas kamisbaahin tubiu muumidaati ligayri bixtiraaqi muukidaati manaa anig waaa aan nakdiyaa isla misbaax oo geerkii aftiinyahay ninka usiga oo dadka wax faaidaya usiga ku camal faleyn isku misbaax oo dadka nuulees oo ir waguwehesa ir waguwehesa saasamaas hadana wain ah, tacfu minka alcafu wain tacfu minka alcafu hagaadi hadid oo cafisid wain ah, tacfu hadii cafisid as ah, dhahay eh, alcafu oo minka aali fadlun waay as dhahay atadbigi oo ula timid kaxaaib wujuudin deekdaadi duruufteeda ula timid deekdaasoo jaada oo ku deekday bilkisdi aaran oo bilkisdi juudkaasoo haatilin oo da-aayo waay man atad bi ay maashe cadbil ma dhiman on ziyaada mia soo akri waa in tantakim adibti caar guudaysa maano min zalimin mia oo alimki sharci e cadli waay asdhahay oo ilahay cadil ah hayr caadil ahay o caadil ahayd khayrka u khayr badan ahay kema asna ma sheegin waa kaboor wain tacfu qabtidooda minka alcafu cafiga hagaadi ahaadi fadlun waaya dad bihi ula timi saxaaib wujuudin deeq daruurtiisi deeqdaasoo jaada bilqisbi oo caalamku deeqday oo deeqdaasoo oo haaqilin roob camal udacaayo alaa mujdibin oo ku dacaayo kii awaaroomehi awaar oo kii awaaroobi cagshaano oomay lahsaano oo murugsanaay muqsinin oo baagooy oo meel baagooy camal ahaay fakiirin oo fakiirsanaay ilaa kawsin gargaar oo bikayfin lagu gargaaro oo waabinin madar oo madar lamada madar weyn waayo laaki waabinka aasaan uu bahni xikaayadaas alxakaayatu alxikaayat athaniyat walkamsuun can bacdihim bacdigoodi waxaa laga weri weriyey sufiyada bacdigoodi waxaa laga weriyey ra-aytu cinda kabri nabiy asdahay nabiga kabrigiisi agtiisa waxaan ku arkay sala allahu alayhi wasalam tiscatan min alawliyaa sagaal oo awliyaal ah fatabictuhum waa raacay faltafata ilaya axaduhum midkoodii xageeyu soo milaabsaday sagaal awliyaala ahay nabiga qabriga egtiis waayo waqaala waxaas dhahay ilaa ayna tamuru inteed maraysaa duquuftu waxaan dhahayaas dhahay asiiru maakum waa nina so ahaa lixubbii fiikum jaceelka oo ni jeclahay darteeda ininkaan ani raacaa anila so ahaa fainii samictu waxaan ka makli as dhahay caman zurtumuuhu nabigaad ziyaartay xaggii sala allahu alayhi wasalam anao qaala sao dhahay almar-u maca man axaba qofka qofkiis jeclyahay nacigiisii as ahaahaa faqaala axaduhum midkooda waxaas dhahay inaka adiga lan takdira cala almasiri adiga ma awoodid inaad u socotid ilaa hada almawdic aladi naqsidu maya unuk ukasdoono inaa soo socotid ma awoodi kartid fa fainahu maxaa yeele afdhaay laa yaqdiru calayhi ma awoodi karo ilaa man balaga sanuhu arbaciina sana ninkii daadiisa ay gaarto afartan sana la awoodi karaa maya un socono aday ma awoodi karti allah soo dhaay qaala aakar haddana koolamaad oo sagaalka uliyada kamide aad soo dhahay waaasdhahay dachu iska dhaaf lacala allahu yarzuquhu loo rajayahay la ilahi absuku lacal allahu ilahi waasmuna yarsuku in absuku fasirtu macahum la socday walardu tutwa min taxtina dayan dhulka hoostaay aadi oo niko noola duwaayo duugid walxubune jaceelkana yaqulu asudhahaayo lilcushaaq dadka caashiqiinta haya haya mana haya socda camale mana macnaa waanshaduu fi lmacnaa macnahaan waxay ku inshaadeen waxay dhaheen wallahi ma ji'tukum zaa'iran ilaa ra'aytu larda tubwaliya walam tana cazmi can baabikum ilaa tacafartu biaadayali wallahi aan ku dhaartiye ma ji'tukum min imaanin zaa'iran anigoona soo ziyaarahay mamani imaane ilaa dini imaad raaytu larda tudwaaliya waxaa arkaa asdhahay dhulka liisoo gaabi haayo oo liisoo haayo masaafar dhan waa iisoo dhawaahaysa arka walam tanaa cazmiya can baabikum asdhahay aniga go-aankeyga amase goosashadeeda an goosta can baabikum maka go- makalaawanin maka soo leexanin idi diina maka soo laawanin iridiina yani casmigeyga ilaa dinka soo laawa afdhaa casmigeyga iridiina xaggiis tacafartu biadyaalihi waxaan ku aan ku dhadhacaa afdhaa adyaalkiis tacafartu biadyaalihi yani biadyaalihi me o adyaal jamcu zeyl waa marka marada me hoos hoose waano hoos hoostiis waa me farak farakay dhihi jire hadii oo la yiraahdo adyaalka damiirka azmiga maa loo celihaa baabkaa loo celihaa adka adyaalkiisaan kusin baraxyohaa askaay atin oo azmigey hagiina kusoo laawo taasartu waxaan kusin baraxyohaa biadyaali yani farakiisaan kusin baraxyohaa qaala falam nazl maka zuulin kadalika saasay aan kusuganayo oo dhulka nala soo duuwaayo maka zuulin hata intahayna ilaa madinatin ilaa meel magaala aan ka nimaado mabniyatin oo ku dhisan dahab iyo khalin bidahab walfida ku dhisan ilaa anka aan ka nimaado dhulka nala duuwaayo maka zuulin hadalkaan hosheerku also dhex gediile waasjaaruhaane mutacaanikatun ay tahay kuwo isnoqon kashahaayaan heedi heedi magaaladaas kuwa saan isku isku rugman camal ay tahay dad oo isnoqon kashahaaya camal si isku naqahaaya camal waanahaaru haana mudwadatun ay tahay to mutaridatun ay tahay to dureeres raaikatun ay tahay wawiyaalkeedi too saafi wafawaaki haana kasiiratun ay tahay magaalada fawaaki heedina ay badan tahay raaia ay koreyso fadaklnaa waa galni waakalnaa min samariha guraheedi wax ka cunay waakadtu maci waxaan soo qaati as dhahay ninkiina u sheekihay waay no bacdigood lela dhahay isaga magaciis mala sheegi waxaan soo qaati saddex tufaax falam yamnacuni min axyaa midiinas dhahay inaan soo qaat mali mali maligareebin as dhahay inaan soo qaato fasaxaltuhum cinda alinsiraaf cala lmadina madina magaalada aan kasoo naqani ikan weediya sagaalkii faqaalo waxay dhaheen hadihi madinat lawliya madinat lawliya dad rasuulsiaa jiraa maano madinat lawliya waaye nehaan in araadu tanazuha hadii rabaan tamashaan camal daharat lahum waa usoo daahire aynama kan ay rabaan ay usoo daahire hortooda saarat lahum aynama kaanu waxay usoo daahiraysaa saay doonaan ma dakala axadun magalo qabla alarbaciin hayruka alahi qob oo afartan sana gaarin magali kara ala hadle hadlaga aako ay tahay alahi mamakis malama marki daqan laa marka aan galni ataytu daamigyaani tufaacatan aan siiyey daamigyaani maogni magaciis miya yani qaamuska daamigyaani sheegaan mujitan waxaan siya daamigani adi daamigani lemko dhignoms wa kala jiraa a tufaacan siyas dhahay lama shiraaye fakadafa way socodas dhahay walaa mani asxaabi way eedeenas dhahay waqaali waay dhaheen urdud ma atayta ilaa makani wixii ninkaan siis maisku celi wakuntu waxaan ahaayas dhahay kulamaa juctu mar alla markin baahoodo akaltu min tufaaxa walasbedelayn tufaaxa lakin tufaacada xageeda waan ka cunaaye warajactu ilaa ahliya unaqday wakad baqayatma tufaacatu waaxida ano hal oo kaxaas hal tufaaxa iso heri way lati idakartu ala nafsi ti nafsade an kaayes markaasa ah, aalka marki layimid waayo facaana qadni ukti as noqon gashakeed safra laga yimid uta xaramka laga yimid waqaalat waxay tiri n aladi atraftanaa bihi min safarika waxii safarkaadi oo hadiya ahaa noo keenti aawi faqultu waxaan dhahay wama aladi udrifukum bihi maxaan iisu hadiyaa wa anaa baciidu can addunya ani waa ka dheeraad adduunyo oo ka dheeraan bahaayaan dhahay an iraaxa raaxa waa ka dheeraaye a maxaan iisu hadiyeha faqaalat waxay tiri eyda tufaaxa khatara e a tufaaxadii facamaytu caleyha waa ku camcamiya waa ka khariyey waa ka waa ka dabooli waqultu hay tiri waqultu waxaan dhahay ayu tufaaxa tufaaxa maasha sheegeysaa qaalat waxay tiri ya miskiin wallahi asdhali lakad adkuluni waa igiliyeen ay tiri waxna maka ogaya tilka almadina magaaladaas waa isogile waa anaa bintu cishriin sana anigo oo labaatan sana jira wa ama falam tarahaa adiga ay tiri ma arkin madinadaas ilaa bacda an taraduuka markii lagu soo ayriyey oo meel lagaa burs oo lagaa soo buriyey kabacdi le ad aragti a wa ana wallahi judibtu ilayha jadba anigi jadba ali aliwali jiidi xaggeeda lijiiday wakutibtu ilayha khudba xaggeeda lii wacay ay tiri kultu waxaan dhahay ey ukt ey ukt walaasheeyaay falbadel lkabiiru minhum bedelka olid bud maqaam oo budelada ah, oo ki weynayo waaasdhaay iyo kamid ahay sagaalkaas lam yadkulaha axadun lam yablug arbaciina sana geyrak aasdhahay hadna waxaa dhoosaa labaatan sana kale see wa kudhaci karaa qaalat nacam min almuridin waaya tiri kaas habka oo la afartan sana loola sugaa maka muriid yahay waaye wa ama almuraaduna dadka muraaduunta oo inka la doonaayo oo xadra ilaahay soo gelideeda laga doonaayo fayadkuluunaha waa gelaayaan walaa yardoona biha mana ku raali maraayaan adig muriidiinta la kamid tahay waa ani muraada ahaykawaano wamalaa wamataa shit areytukahaa waa kutusihaa waktiad rabtid waa kutusihaa hadda farkigaa ka udhaxeeya muriid iyo muraad sufiid waa ka hadleen hadda waxay aniga oo isu xaadir waxawaaye oo qabtay muriidka waxawaaye waxaa la dhahaa ninka oo iraadada doonis dhan laga dartay waxba ma doonaa iraadada ilaahaylas wax si ilaahay doonayo lasug si doonis malaha ala sheekh mdin alcarabi hadas allahu sira waasiri fatxi maki waxaa isku dhaha almuriidu waxaa dhahaa ninka muriidka ninkii ilaahay ugo nadri xaggiis iyo istifsaar fikir xaggiis iyo tajarud can iraadati xaggeedi oo iraadadiisa ka dhar lahaayo taasaa muriid la yiraaha idaa calima anahu maa yaqac hadis ogaado waayo asdhahay ina inaa wujuudka waxas ku dhaceynin ilaa ma yuriiduhu llahu tacaala ilahay wixis doona ma aynan kas laa maa yuriiduhu gayruhu geyrkiis wixis doonaa astacini taasaa muriid la iraaca marki iraada biska dhan lahaada markis ogaado wixii adduunka dhacaayba inaa ilaahay wax doonina ogaado taasaa muriid kasta fa fayamxu iraadatahu iraadadiisa istiraa iraadati ilahay iraadadiisa istiraa iraadadiisa dhan waa istiraa kaasaa muriid la ilaha falaa yuriidu marka ma doonaayo ninkaasi oo muriidka ilaa maa yuriidu lxaq ilahay xaqa ahay isdoonana isdoonaa laakin muraadka hawaadahay cibaara can lmajdubi can iraadati ki ilahay iraadadiis laga soo jiiy waalmuraadu min almajdubi can iraadatihi kan oo o wlmuraaduna waxawaa isdhaha min almajduud an iraad almaxbuba kan la jeclha uswaay ilahay ilaahdiis laga soo jiido wamin khasaais lmaxbubina waxawaa dhaha ninka maxbuubka nin oo ilaahay jeclaada waayn maskis horasoo baxaay jabu ilaas yani khalawa digriga waxaase isku mashkuulsan waayo ilaahay ilaahayna yani cibaadadiisku mashkuulsan waayo marka horaba ilaahay soo jiidi xabadada loo soo ejiye wax kale oo laablaab kale iyo waxyaalo kiis kale ka dhacin kiis horeba kusoo bilaawaayo jab jaba kusoo bilaawa saasay walmuraadu min almajhuud an iraadati kan oo laga soo jiiday iraadadiisa waay kan la jeclyahay waaya la dhahay kan ilaahay jeclaadi waay oo ilahay cinaayadiisa ku dhacdi waay kaasaa muraad lila oo min khasaais maxbuubin wawaaya la dhahay maxbuubka khasaa'istiis eh waxa waaye an laa yubtalaa bishadaa'id walmashaa waxyaalaha dhibaatooyinka ilmulu yubtalaa fi axwaalihi inuu ibti inuu ibtileynin waa khasaa'istiis fain ibtiy hadii la ibtilaayan aan dhahay fadaaka yakunu muxiban muxib as maqaan laa gayru waxaa muxib ahe ma naqahaayo maxbuubka waxa waaye hadii markii la ibtilaaya an dhahaas muxib naqahaa saas ay ka sheegeen muriid iyo muraad wixii laa saas waaye muriidka waxa waay ninkas bilaawi dariikada bilaawen kasoo bilaawaayo nin ku xirmaayo waayno oo lasoo tarbiyaayo waayo oo khalwa lasoo dilaayo yani waxyaal badan usoo soo maraayo waayo ilaa oo o tasiyatu nafsi aska helo oo markaas u ahal naqdo waxyaalaha kashfi waaad isaga markiis horas kusoo bilaaban inaay sheeka walidka taas taas dhaay muraada tahay yaraadkiis ba kusoo bilaawatino inaayadaa ku dhacday sheekh oo hadda oo soo gacan qabta waxana ma jirin ilaahay waxaysa dhan tawfiiqa tahay waa kashfiga wax kasta kashfi kashfi loogu qaaday xaaladaas yaraantiis kashfigaas wa hadaweyn iska وama almuraaduna fayadkulunaha way galaa walaa yarduna biha kuraada maqaan wama taa shita araytukaha faqultu wahaa dhaayaas ahay kad shit waa rawa itusi faqaalat waxay tiri ya madinatu uxduri walaashis waay no wallahi laqad ra'aytu lmurida madinata madinadiyaa arkayaas dhaa biayna ceedka tatadala isoo raaraacayso ilayha xaggeed iso watarufu caleyha korkeed isoo ifeysa arkayaas dhahay famadadadaa gacanta utaagti وaqaalat waxay tii hayna tufaaxuka aaw tufaaxaadi madiina bay ulaadlay fatasaakata calaya min atufaax waxay u soo dhacay tiri maa calaali ano dhan waa idawooli mana korkey dhan i korna fadaxikat waa qasasha uma qaalat waxay tiri man cindahu min almulki hada nikii mugu mulkii kanka qabo yaxtaaju ilaa tufaaxatik tufaaxadaadi masbaanyayaala dhahay walaalkeeday udhegeysaa qaala fastacqabtu ninkii waaasdhahay anig waa iswaa isla yaraadi nafsidayda waa yareen cinda dalika wastaxrabtu wallahi an ku dhaartay nafsi nafsidayda xaqi waa ila yaraati wamaa kuntu aclamu ma ogeyn ana uktii minhu ma ogeyn baa walaashiy ay kamid tahay radia allahu canha wacanhum waanshaduu fi lmacnaa macnahaani waa ku ishaadeen waxaa dhahay ashawqu yanmu walgaraamu yaziidu wasukmu yabtumu yuktamu washifaau baciidu ashawq xilooga ynmu waa zaaida wlgaraamun yaziidu jaceelkana waa zaaida mana camal waa isku dhow yihiin wasukmu jiradana yuktamu waa laqalihaa washifaauna baciidun waayo koo dheer bogsasho inaad bogsadana waa ka dheer yahay waxaana waa qabtaa shokiisa waa zaaida jiradana waa qabtaa shifaana inaad bogsadana waa ka dheer yahay ninkaas wakadiimu cahdi haabitun laa yanqabi hata axdigey qadiimka ahaay waa sugan yahay mago-aay azacamtum ana algarama jadidu waxma ad ad aad sheegahaysiin inaa jaceelki ahaayo mid cusub as yahay ad sheegahaysiin taas ma umalehaysiin laa asdaay taas ma asdaay jaceelkeyga mid oo qadiim e waay asdaay wal huweyri aan ku dhaartay asdaay meesha huweyr liraa wasaakii mi way deganaaye inaan ku dhaaftay asla amaakin oo dadka ushaaq shishiya oo magazin loo socdo amaakin kamid waan waraamata aan ku dhaaftay asla watuwayl walban aan ku dhaaftay asla hiina niil geedka baan la yiraa hiina niil ilcilaa mano kaasaan ku dhaaftay asla yani hadda waxaa fiican idaafa iska laa warabi lguwayl wasaaki miitaas waxyaati man caraja liwa min laclacin Eh, liwaa ninkii usoo leexday min lacla lacla xageedi kasoo leexday aynin oo shekh kujilaa walaclaimaantahay hmm. wadakbateyni kasoo kasoo leexday noloshadiisaan ku dhaarti wamaa hawatu zarud madina wa zarud ism min asmaan madina waay no waxi ay koobti aan ku dhaarti xayaatadoodi maa xultu an ahdi jawaab mukhasarki waaya aniga balankii marka wareegsan inaad dhahay marka bedelni a walaa kultu lhawa jaceelkan hayn khayaan inaad dhahay waala alkhadiicati waala alkhadiicati goosmana ligohayn aad dhahay saabir waa ku sabra oo xabiibka maxbuubkay xaggiis goosmada oo felaay waa ku sabra wajalid waa ku adkeysaa aad dhahay aniga sidee le ujeclahay ad tiri waana ku dhaafi sidii zamankii hore an jeclay an ku jeclay hawadeyda maqayaanin as dhahay goosmada is goohayn waa kusafraa wain taranama waidaa taranaba daahirun fi aykatin geedka kor oo mukayga korkiisa iskusoodiyo shimbirta abki asan waa la ohaa asdha tiranya la ohaa asdha wayladu litaqridu yani sooska oo soodkiis aan maklaayo ay imacaanaha soodkiis aan maklaayo soodiskiisa imacaanaha waa nuuxu waa imacaanaha manaa codka oo maxbubkiis kusoo xasuusaha waa nuux waa barooraha asta idaa naaxa alxamaamu waadis khayli an waa khayliha asta oleyda cala liwa liwa melidaa korkeedi shawqan ano waxa khaylihaas dhaha shawqan ano ilowsana ilaa waadi lgaba wadi lgada meel iraa waamidu waa ifi lahaa yabanat ljarca meel iraa waay geedkeedi jarca meel iraa banadeediyo min wadi nuqa oo oo ku taalo wadi nuqa bana lkala hurdadii waa daahirti watazaaid sido dhafarkiina waa zaaid bana waa dheeraadi hurdada watazaaid tasido dhafarkiina waa zaaid baana laas ukhayliya ada baanat aljaraca ilaa raximta muwalihan muwalahan ko naxriisateenaa muwalahan koo wareeraayo xalafad banaa oo jira ul saartay oo jira laazimay oona wareerta munaxriiso oo katama algharaami cishkiga haayo kari haayo wamuqlataahu shuhuudun lama idana markaati ay ka yihiin inaas cishki haayo ooyinta markaati ma oo cishki nasku haayo wayal waxaas oo ahaa haayo wayal waxaas ahaa fi carasaati najdi najdi lila carasaadkiisi fanaanyaalkiisi murshidan kaas ku ahaa ko hanuunihaayo qalban ko hanuunihaayo yalaawa idin laakin daraawa inaad siyaa inshaalaha maaa saas munshidan masiri wayal fi munshidan oo inshaadaayo waana taasaana ka fiican qalbi u inshaada qalban u inshaadaayo oo baraano wajdu oo caata ka dhigay wajdiga cishqiga zaaidka oo caata ka dhigay fahuwa faqiidun waaye oo la waaye waaye faqiid waay nin oo la waaye waaye yabkii waxaa isku ohaa binacmaan meel la yiraa waramla isku ohaa waramla tacaalij isku ohaa wayuxibu sakinat lkuba maya kubal kabal yira dadka degana jecel yahay wayuriidu waa doonaa yukfi hawaahu tashkigiisi waa karsaa kifatan cabsi ascabsaay ahy tasaturan ahaan can caadilin inka e eedaayo dadka walcadlu laysa yufiidu eeda wax mafaaideyso alka akaankudarena يجنب ويحب يخيان ها ويحب ساكنة القبع ويريد هذا معفو هذا ويجنب ويجنب يحب مسكنة ايه ويجنب ساكنة القبع شعرك لك واحد قلاية شعرك لك يحب مسكنة ها ويحب وعلى فيها ما يجنب كستوه كستو ويحب المسيح فيها هذا حكاية قلت الاستحادة الشيئين عن الشيخ عبد الربيع المالكي رضي الله عنه قال وعطلا سمعت وعن مخلي بامرأة من الصالحات ناق او صالحات كميد في بعض القرى oo tuulayaalka qaar kamid e ishtaara amr amarkeeda shuhroowi aan makliyaas tahay naag oo uliida kamid e oo amarkeeda caan baxay wakana man min dabina caadadayn waasca asiri alaa nazuura imraa naag inaan ziyaaranin fadacat ilxaajat ila xaajadiya noo wacday inaan ziyaarano danta aan kaleenahay noo wacday inaan ziyaarano lilixtilaaci calaa karaamati inaan karaama aragna oo kataishkahanad canha xaggeeda kashuhroobay wakanat tudcaa waxaa lagu waci jira bilfiba magaceeda fiba aldhihi jira fanazalna alqarya alati hiya bihaa qaryada iida degantahay aan degnay fatakana fatakuna lanaa waxaa noola sheegay an cindaha shaatan oo oo tuxlabu laga lisaayo labana wacasalan laga lisaayo caano iyo malab eri oo caano iyo malab laga lisaayo agteedi habtaa nool dhahay faishtarayna kadxan jadiidan weelalyaal cusub koobayaal cusub aan iibsani lam yudac fiihi shay un oo shay oo luu shubin famadayna ilayha waufagnay wasalamna calayha wasalaanay uma qulnaa laha waaan anu niri nuriidu an naraa hadihi lbaraka waxaan rabnaa inaan aragno barakada alati dukirad lanaa can hadihi shaati alati cindakum oo nagolo sheegay shaatadan ri'dan oo agtiina ahaatay oo idinka agtiina ahaatay baka barakadan inaan wax ka aragno aan dooneynaa faacatadna shaata waana siisay waxalabnaa filxada suubyaalkii aan wadani aan kuulisnay fasharibnaa waxaan cabnay labanan wacasanan caana i malab famaa falamaa ra'aynaa dalika markaan arrintaas aan aragnay sa'alnaaha can qisati shacab ri'daas qisadeedi aan wax ka weydiinay say saaci kuna qati faqaalat waxay tihi nacam rume kaanat lanaa shuweyha erid aan lahayn ri oo yar aan lahayn wanaxnu qoomun fuqara aan ahayn dad faqiir ah walam yakun lanaa shayun shayn ma lahayn walam yakun lanaa shayun shayn manuu sugnaanin faxadara alciidu ciidiyaa soo xaadiray ciid aa yimid ciid ladhaa ciid ladhaa faqaala lii zawji waxaas ilah wakaana rajula saalixan suubanaas ahay ilak sheekii hoosa ninkii waxaas ilah suubanaasna ahaaye waxaas ilahay nadbaxuhay shaat fida maanta ciid waaye manaa shaatadaanan khalihayna faqultu lahu laa tafcal hayeelin fainahu kad rafasalana fi tarki waananu rugsayhayn aan ka tagno manaa waajib ma aha suna waay mitaaheeda haddana iyaga awoodna awoodna ma uhaayaan wallahu tacaala yaclamu xaajatana ilayha ilahayna waana ogyahay inaan ubaahanahay rida faitafaqa wawaafaqay an istadaafa bina fi dalika alyawm dayf ninaa marti aaba uu imid amaalinsiye walam yakun cindanaa kayran waxaan ku marti soorno mahaynin waqultu la waxaanu dhahay yaa rajul haadaa dayf ninkiian dhahay ninkaa marti waayo waqad amarana allahu biikraami ilaahayna ninka martida inaan karaamayno waana amri eh, fakud tilka shaati fadbaxa ridan oo yafta oo caatada ah eh, qaado ugoora qalat fakifnaa waxay tiri naagti waxaan ka cabsani an tabki calayna calayha sigaaruna inay ooyaan ilmaa yaryar oon wadan oo dhalni markii la khadaayo ay ooyaan hakaas eraglay qabeen faqultu lahu waxaa u dhahay waxaa u dhahay faqultu lahu waxaa u dhahay akrijha min albeyt waxaa u dhahay waxaa kufilan maya khaalid dhad khala camal mia ad khala ma ku dhigan akifna e lamawaa taas ka cabsadeen o isawa toosiy khaalad mano ciidaa kashekiyo saa mogtahay waxaan ka cabsanaya inay ooyaan inu idyaraayeen markaasaa ninki fakultalo ninki waxaa dhahay akrija min albeyt ilaa waraa aljidaar darbi gadaashi gurig dhanka darbi gadaashi jey فازدحى gوrc falama raha damaha marku isdaadiye kafasat shaatun cala ljidaar jidaarki a soo boodiya eri eri fanazlat ila beytay kusoo degat fakashitu an takuna qad infalatat minhu waxaan ka cabsaday inay kasoo fakati ridi ashalaayo ninka aan cabsaday fakarajtu lianduraha waxaa usoo bahay in aan fiiri faida huwa yasluq shaat maqaarkaas aska siiwoya aska fiiqoya erigi وقلtu lah ya rajul cajaba ya cajab aan arki wadakart la wadakartu lah lqisa un sheegay faqala waxas dhahay lacala allahu ilahi waxasmuliya n tacaala an yakuna qad abdalana konon soo bedeli khayra minha erigaan an qalani unuga ubaahan oo dhibaatees uninkaa martaadi kalaamayn aan qalani oo ka khayr badan inaasna oo soo bedeliya xaqiiq ahaas dhahay fakana tilka taxlubu laban aas dhahay taas aan lagalisaay wahadi taxlub waxaa lagalisa allaban walcasal bibarakati ikraamina dayf dayfka aan karaameyna ahaan uma qaalat waxay tiri ya wlaadi ina shuwayhatana haadihi shuwayhadan tan eh tarcaa waxay ay daakdaa fi qulubi lmuridiin dadka muridiinta qulubtooda daakdaa deefteedi qulubta muridiinta wa ay daakdaa fa idaa daabat quluubuhum qaluubtoodii muriidiinta hadday diif naqato daaba labonwacaanaheeda waa diif naqahaa wain tagayarad quluubta oo muriidiinta hadday doorsoonto tagayara labonuhaa caanaheedina waa doorsoma e fatayibu quluubakum ilmahay dheheysaa yatib lakum kulu shayin talabtumuuhu wax kasta oo dalabtiin waa nin wanaagsanaahaa radia allahu canha qultu marka ninka oo musanifka oo ascad cabdallah bin ascad alyaafici radia allahu tacaala canhu waxaa soo tacliiqa bixihaayo hadalkan ida tiri waxaas dhahay waqad sa'alanii waxaa i-su-aaleen bacdu ahli lcilmi waalakbaar dadka cilmiga iyo akhbaarta ahli ahlka ee bacdigooda i aaleen waxay tiri ay dhaheen maada tacniihim bilmuridiin oo maxay wadaa yani tarca quluub lmuridiin ay dheheyso maxay ka wadaa fadahara li markaan ani isku mashhuuli wahaa idaahiri wallahu aclam ilahana ku cilmi lahe anaha tacni bilmuridiin waxay wadaa nafsaha wazawjaha ida iyo ninkeeda ay wadaa laakin ad lafdan ida waxaa iska ilaaqi lafdi oo daahirkiis cumuum asaa muridiin ay tiri maca iraadati taksiis idana waxay wadi taksiis ahaan ida ninkeeda ay kawadi tasaturan yeeshi inay asturta ahaan wataxdiida lilmuridiina dadka muridiinta kasi inay ay ku baraarujiso calaa tadhiibi quluubihim quluubtooda inay wanaajiyaan idbiti bilquluub hadii quluubta wanaagsanaado yaxsulu kulu ib ayibin maxbuub waxaa haasil noqdaa wax kasta wanaagsan oo la jecel yahay min alanwaar walasaar ya waladat xaasil naqaa bimunaadamat ashkam lamacaansada xaasil naqaa bimunaadamati lmelik lgafaar boqorkii oo ilaahay wada oo gafaar dambideeska badnaa loola koodo oo maqasi ashk ashkaas lamacaansado walmacnaa macnaha waxa waaye lamaa taabat qulubuna ilaaska wadaa marka anaga quluubtaa inficnaan aninke taaba maa cindanaa wixii agtahay ahaadina waa dib ahaaday waa wanaagsanaaday fadayibu qulubakum qulubtii wanaajiya yatib lakum maa cindakum inikan waxii xakiye ahaadi waanii wanaagsanaa walow lam yakun ilamru kadalika hadii ida saas ay uwadi dhaheen bal ilmuraadu cumuumi lmuriidiin ay uwado lakana yatibu labana min saa'ir alganam eryaalka kale labankiisi waa wanaagsanaanahay walow qalbata qalbahuma kasti hadii oo qalbigooda wanaag xumaa lahaay lamaa nafacu ma tiibu quluub lmuridiin muridiinta quluubtoodi wanaagiisa wax muutari lahayn waidaa taabahuma hadii ika dhiib ahaadaan lam yadurhumaa kubtu quluub lmuridiin muridiinta quluubtooda xumaantiisi wax muudhimi lahayn allahu subxaanahu watacaala aclam